hore bal matniga fiiriya araabic an takuuna qadi waa inay noqoto xarfa tawaqucin shinsiga xarafkiisii xarfu rajo xaraf tusaya rajo oo ficilka ka dambeeya inuu dhacaa la rajayna saasay tusee ficilka ka dambeeya inuu dhaco aa la rajaynaa saasay tustaa fatadkhulu waxay gelaydaa calayhimaa cala almaadi waalmudaaric maadi iyo mudaaric labadaba waa gelay aydan noqoshee aydan wuxuu leeyahay qadii taxqiiqa faa'iidaynaysay ayaa la soo yidhi maadi waa gashaa mudaaricna waa gashaa qiilaa yidhi marka labadoodaba inay gashuu ka soo qaaday laakiin isku mid ma ahan qada taxqiiqa faa'iidaynaydaa labadooda inay gasho gelidda ay gasho maadi iyo mudaaric iyo qada tawaquca faa'iidaynaysaa gelidda ay gasho maadi iyo mudaaric ma sinna sababtoo ah marka taxqiiq la joogo maadi inay gashaa waa mutafaq laakiin mudaaric inay gashaa khilaafaa ku jira bal waaba daciifay leeyihin qaarkood laakiin tawaquca marka la joogo qaddu inay mudaarica gashaaba xoog badan oo qaaraa inkiraya maadi inay gasho oo le war tawaquc wax aan dhicinoo la sugaayay ka suurtowda ee shay dhacay see loo suga qaar ale shay dhacay waaba dhacaye see loo suga waana iska hor jeedaan shaygu waa dhacay iyo waan sugaa waxay yidhahdeen waaba iska hor maba gashaba in kastoo mudaarica inay gasho la haysto oo qad tawaquc faa'iidayda ma jirta mutafaq maba ahanba laakiin maadi iyo mudaarica waxaa xoog badan tawaquca qadda faa'iidayda inay gasho mudaarica oo culummo ogol inay mudaarica gasho ama maadiga diidanba marka isku mid ma ahan tashbiiha meesha uu aydan noqoshan uu leeyahay sidii ay u gelayday qadda taxqiiqa faa'iidaydaa maadi iyo mudaaric sidii oo kale maadi mudaaric ugeeya qadda tawaquca faa'iidaydaa kuwaana waa gele kuwaana waa gele intaasaa ka dhaxayda laakiin isku mid ma ahan maxaa yeelay taxqiiqa qadda faa'iidaydaa inay maadi gasho waa laysla ogola middaa laakiin mudaaric inay amaa qada tawaquca faa'iideyda mudaaric inay gasho inay maadi gasho waxaaba xoog badan mudaaric inay gashaba ah, bilcagsi camalba wey markaasuu yidhi taqulu waxaad leedahay qad yakruju zaydun zayd inuu baxaa la rajayna qad qad yakruju inuu baxo aa la rajaynaa zaydun fadalla wuxuu tusay qadkii calaa ana alkhuruuja bixitaanka muntaharu mid la sugayo inuu yahay mutawaqacun la rajaynayo fadalla qad ayaa wuxuu tusay calىa ana alkhuruuja bixitaanku muntaharun mid la sugayo inuu yahay mutawaqacun la rajaynayo wazacama bacdun gobola waxay ku andacoodeen annahaa qad laa takuunu umaba sugnaataba litawaquci rajayn maca almaadi maadiga la jirkiisa taarixay gashaa qadna waqca ah. maba gasha maadi qaaraa ku andacoodeen zamiyu ka ka cabiray maxaa wuu diidan yahy qaara waxay yidhahdeen warqad oo tawaquc faa'iidaynaysaa maba gasho maadi sababtuna waxay tahay yidhaahdeen lianna tawaquca tawaqucu intidaaru lwuquuci dhicitaankii oo la sugaayo wey waa dhicitaan la sugayo tawaqucu walmaadi maadiguna qad وqاaل الذيiنa kuwii waxay yidhahdeen أثبatuu sugeen مaعنى توqع توaqعa macnihiisa maعa اlmaadi maadiga la jirkiisa إنahaa qadu tdul waxay tusee عalىa أنahu maadigaanu kaana inuu ahaa qabla وuquuعihi macnaha intuusan dhicin muntadaran mid la sugayo waxay leeyihin qada oo maadiga gasho توaqعa tusayda maadigaanu intuusan dhicinaa la sugayo moogta waxyaalaha gabalna ayadoon la sugaynay dhacaan waxyaalaha gabalna iyadoo la sugayayay dhacaan marka maadigan waa dhacay laakiin tawaquca la sheegaya maahan dhiciddiisa hadda la suga maahan qabla wuquucihi aa la sugaayey wey qabla wuquucihi aa la sugaayey wey qabla wuquucihi aa la sugaayey wey wa qaala aladiina kuwi waxay yidhahdeen ahbatuu sugeen macna tawaquc tawaquca macnihiisa culummada sugeen waxay yidhaahdeen macal maadi la jirkiisana sugeen inahaa qadu tadullu waxay tusee calaa annahu ficilkan maadi kaana inuu ahaa qabla wuquucihi intuusan dhicin muntadaran mid la sugaa taquulu waxaa leedahay qad rakiba alamiiru amiirkii waa koray yaad ku leedahay liqowmin qoomkoo yantadiruuna sugaya haada alkhabara khabarkan oo in loo sheego la yidhahdo amiirkii waa koray baabuurkii amiirkay la socdaan ayagu markuu dhaqaaqana waa dhaqaaqayaan markuu istaagana waa istaagayaan marka inta loo yimid ayagoo sugaya alewal amiirki waa dhaqaaq waa dhaqaaq marka qadda gashaa waxaa la idhaha tawaquc maxaa dadkan waa sugaye warka in loo sheega waa sugaye rukuubkoo ficilkaa dhiciddiisana waa sugaye markaasu wuxuu yidhi taquulu waxaa leedaha qad rakiba alamiiru amiirkii waa koray yaad ku leedahay liqowm inaad ku leedahay qoomkoo yantadiruuna sugaya hadalkhabara warkaan oo wayatawaqacuuna rajaynaya alficla ficilka rukuubka ah bal macnahaa soo sharaxna sharax alwejhu raabic wejka afreeya wejkaasoo min awjuhi qad qad awjuhdeeda ka ah an takuuna waa inay noqoto xarfa tawaqucin shinsiga ama rajaynta xarafkeedii likowniha aanshada ay ahaatay daraaddeed tufiidu mid faa'iidaynaysaa tawaquca alficli ficilka dhiciddiisa tawaquca alficli ficilka rajayntiisa dheh tawaquca alficli ficilka rajayntiisa iyo wantidaarahu ficilka la sugiddiisa la sugayey ficilka la sugiddiisa la sugayey fatadkulu way gashaa calayhimaa ay cala almaadi wاlmudaaric maadi iyo mudaaricba waa gashaa calaa lasaxi qowlka saxnimada badan fiihimaa fi lmaadi walmudaaricna ku saxnimo badan fiihimaa ay fi lmudaarici walmaadi wa fii qowlihi ibnu hishaam qowlkiisa aydan uu yidhi aydan macnaha sidii ay u gelayday qad taxqiiq faa'iidaydaa maadi iyo mudaaric qada tawaquca faa'iidaydaana maadi iyo mudaaricba waa gashaa Ah, aydan uu yidhi ibnu hishaam wa fii qowlihi ibnu hishaam qowlkiisa aydan uu yidhi tasamuxun xoogaa iska fududaysiyaha ku jira ah, xoogaa fududaysiyaha ku jira saasaa ku jira maxaa yeelay lianna qad allatii qadda litaxqiiqi u sugnaatay laa tadkulu ma gasho cala almudaarici ilaa fii qowlin ma ahane qowlkoo daciifan tabari daran qowlkoo cabara uu ka cabira ibnu hishaam canhu qowlka biqiila Ah, qiil uu ka cabira taquulu waxaa leedahay fi lmudaarici mudaarici ayadoo qad oo tawaquc tusayda ay gashay qad yakruju zaydu zayd inuu baxaa la rajaynaa goormaad leedahay idaa waqtigiiaad leedahay kaana khuruujuhu bixitaankiis uu noqdo mutawaqacan mid la rajaynaa muntadaran oo la sugaa fadalla qadkiya wuxuu tusay calaa ana alkhuruuja bixitaanka muntadarun mid la sugayo inuu ahaa mutawaqacun la rajayna wa taquulu fi lmaadi waxay leedahay qad kharaja zaydun zayd waa baxay hadda lagama fahmi karo fiiri markaad ku dhawaaqaydo si kalea loo ogaana tawaquca ee dhawaaqa maadiga laga ogaanma mudaarica waa la suray karaa waxaan dhihi karnaa qad yakruju zaydun zayd inuu baxaa la rajayna laakiin qad kharaja zaydun zayd waa baxay aad iska leedahay waa la rajaynaa kuma dari karti maaa waa iska hor imaanaya war isqabanaya maaha inaad tirahdo qad kharaja zaydun zayd waa baxayaa la rajayna hoogaa iskuma aadana waa baxay iyo hadda kadibaa la rajayna markaasu inuu tegayaa la rajayna hoogaas laakiin soomaaliga ku jirta sooma hebel inuu safray saasaan rajaynaya saas hortan ku jirtaa soomaaliga saasaan islehay somaaliga gula jirta <laughs> ha noocan maa ku jirta marin hebela ka mar maarag laakin waxaan rajaynaya inuu safray soo ma jeedid marka noocan ma waa un jirtaa aan is soomaaliga xataa lagaas noocan maa waa loo suuray karaa ya ha saas wey ma cadday kar xoogaa madmooba iga jira wey marka laakiin hadda meesha oo oo tarajiga uga jira caddaynta weeye ayagu ma rabaan hadalkan ma la rabo waxa weya wuquuca intuusan cinaa la rajaynayay leeyihi ayagu ah, arrin loo fadhiyey oo la sugayay aheed ah, marka meesha tawaquca iyagu ayna waa ga jiraa waa qabla wuquuci اficil ah, laakiin annaga soomaaligeena waxa weeyaan marka la leeyahay saasaan rajaynaa macnaha ma arrintaas ma jesmi karo wey ma jesmi karo wey marka tawaquca oo hadda halkaan lagu sheegaya maha waa malaynaa wey waa mayha <laughs> wey sidaas wey waaya wa taqulu fi lmaadi waxaa leedaha qad kharaja zaydu zayd waa baxay wuu kana waa kana fiiri liman qofaad ku leedahay yutawaqacu la rajaynayo khuruuju bixitaankiisa macnaha zaydka wey mantu manku waa zaydka zaydka waxaa la rajaynaya inuu baxo wa fi tanziili qur-aanka waxaa ku sugan qad samica allaahu alla wuu maqlay macnaha wuu ajiibay wey sawdka in alla maqlay waa waa xaqiiqo maahan ayadu tawaquc waa qaطcan inuu sawdka gabadha ilaahay maqlaayey laakiin gabadha intaan aayaddu soo degin aayaadka suuraة اmujaadala ee sheegaya axkaamu dihaar intaysan soo degin ay rajaynayday allah inuu ka jawaabo sheegashadeeda qabla nuzuuli hadihi alaayaat ay rajaynayday in rabbulcaalamiin shakwadeeda iyo dhibaataday sheegatay uu ka jawaabo saasay rajaynayday marka samaaca markaasaa waxaa laleeyahay samaaca samaacan yataratabu calayhi maqsuuduha waa xashyadaa kuu dhigaya samaacan yataratabu calayhi maqsuuduha aw samaaca qabuulin lishikaaya marka ilaah wuu ajiibey wey marka qad samc alahu alla wuu ajiibey qowlalati gabadhii hadalkeeda tujaadiluka kula doodayday gabadhii kula doodayd waa xikaayatulxaal gabadhii hadda ka hor kula doodaysay oo ku lahayd rasuulki allaw waxa weeyaan dalaaq ma uusan sheegin ows ibnu saamir dalaaq ma uusan sheegin hooyadeeyaad igala mid hooyaday dhabarkeedaad igala midtuu i yidhi waa aad ka furan tahay saasuu ahaa jiray xukunku war rasuulka allow dalaaq ninkuma sheegin haddii caruurtii aan qaato dhaqaalo uma hayo haddii caruurtii odaga aan siiyana way iga dayacmayaan oo kuma aamini karo oo raxmaddii hooyada ka maqnaanaya rasuulka ilaahayo see la yeela ana wax kale ima muuqdaan sidaasay ahaa jirta xukunku xukunku saasuu ahaa dalaaqu arrintaanu ahaa jirta oo ma wuxuu ifurayaa markuu dhallinyaronimadaydii ku cayaaray oo jirkaygii baabaashay oon hooyo gabowday noqda miyuu iska kay furaya haddee arrintu sidaas eed xan ka samayn saasay eed ilaahiyaan u sheeganaya ti dhibkay aaday u dooday khawla binti saclaba aaday u dooday ninkeedii aws ibnu saamid ahaa warkiisa waa ay ka dooday rasuulka waa ay ku celceliday ilaahay waa maqlay oo gabadhi kula doodayda allahu akbar caaisha waxay tiri ilaahay dhega badana oo ilaahay maqal badana guriga dhinaciisan joogay tiri hadalka qayba iga qarsoomayda toddobada sano ka koro asna alle ka maql toddobada sano soo ka sarreeyo alla maql aniguna guriga dhinaciisan joogay tiri warka qayba iga qarsoomayda ilaahay maqal badana ilaahay maqal badana allahu mustacaan jahmiyadu waxay leeyihin ilahay waxba ma maqlo jahmiyadu ilahay ashaacirada iyadu maqalka ogolyi toddobada sifay ogol yihin uga midta toddobada ogol laakiin waxay leeyiin muctasiladu annagaa ka saxanayeen ashaaciro maxaa yeelay annaga sifoo dhan waa diidnay waxaana tashbiiha ka dhalana ayaga toddobay sugan kuwii kale waa diideen midday sugeen iyo midday diideen xay u kala duwan yihiin a burhaan u ah midday sugeenba makhluuqa waa lagu tilmaamahayre waxaa laleeya ilaahay samci ma leeya مkلوqna waa leey xaad ku kala duudeen maya سمciga ilaahay waa midaan midka addoommada shabihin yd ma leeyahay allmkaas leyihin ma laha xaad ku diideen ee mkluqad makluqa yd samcigaba waa lahay waxay ihahdeen muctazilo waxay yihahdeen ashaacir annaga ka toosanaya annagu kulli waa iska diid hal wadaan marsiina laakiin ayagii laba sifo oo rabbi leeyahay midna sugaa midna diiday oo labadaba makhluuqa lagu tilmaamay magac ahaan qaacidadan waxay tahay alqowlu fii bacdi sifaat kalqowli fii bacdiha sifaadda hal baabaa la wada marsiiya soo ma alqowlu fii bacdi sifaat kalqowli fii bacdiha waxaad tiraa sida aad u tiri lilaahi samcun laa yushbihu samca almakhluuqiin lilaahi yaddun laa tushbihu yad almakhluuq ma tira ilaa waxa weya alqowlu fii alqwl fii bacdi صifaat kalqowl fii bacdiha ayagii muctasilena waxaa la yidhi صifo ma ogolidin soo maaha daata male ilahay wax jira may mise maba jiraba ma jira da yihahdo waa kafaray mogta ma dhihi karaan waa jira hayra daata waa leey markaasaa makhluuqna daata maleey ha markaasaa le hadda tashbiih aad ka cararayda inaad ku dhacdeene markaas maya maya waa daato oo ilaahay taliiqu bijalaal الlah laa tushbihu adhawa markaasaa la haye godkood ku soo dhacdeen alqowlu fi fi صifaat farcu can اlqowli fi daat daatada waxaad ka tidhahdeena sifaadda laga leey sifada aad diidaydeen daataday lamid tahay alqowlu fi صifaati kalqowli fi daat daate ad alla ma leeyi ha addoommadu ma leeyihin ha xaad ku kala duudeen tan alle waa mid isaga u laa'iqa waxaan leenaha la yidhi sifaadda allena waa mid allah u laa'iqa oo aan shabihin midda addoommada maxaa yeelay alqowlu fi sifaati kalqowli fi daat wاlqowlu fi bacdi sifaati kalqowli fi bacdiha hal wadaa la wada marsiinaya daatada sifaadda kulli waa baab kalean galnay baabka iyaga nagu soo celi baabka iyaga nagu qad samica allaahu aan laakiin ah, qad samica allahu yaa keentay qad samica allaahu alla waa maqlay alla waa ajiibey qawlalati gabadhii qowlkeeda tujaadiluka kula doodayday dheh xikaayatulxaal ka dhig hadhiin kula dooday maanta ha ka dhigin hadda kadib kula doodaydana hadhiin marka aayaddu soo degtay ka hora dood u dhacdo xikaayatulxaal inaad ka dhigtaa la rabaa xikaayatlxaal gabadhii kula doodayday waagaasay kula doodayd qad samic allaahu alla wuu maqlay alla wuu ajiibay weeye hawla latii gabadhii hadalkeeda tujaadiluka oo kula doodayday waagaasay kula doodayday ah. fii zawjiha fii shaani zawjiha ninkeeda arintiisana kaala doodayday oo ahayd khawla binti saclaba zawjkuna uu ahaa aws ibnu samid waa cibaadatu ibnu samid walaalkiisa liannahaa qadan oo qad samica samica qada gashay liannahaa qad kaanat waxay may cafon لأنhaa gabadha u celi khawla binti saclaba u celi لأnnahaa khawla kaanat waxay ahayd tatawaqacu mid rajaynayda samaaca shakwaahaa dacwadeeda in la aqbalo oo la ajiibo samaaca shakwaahaa sheegashadeeda dhibka ay sheegaydo dhibka ay sheeganaydo in la aqbalo oo la ajiibo laga jawaabo saasay rajaynayda in laga jawaabo waxaad tiraa haadaa kan oo ah qad maadi waa gashaa tawaquc faa'iideyneyda qad oo tawaquc faa'iideyneyda maadi waa gashaa haadaa kanu madhabu akare waa badanka culummada madhabkooda mina naxwiyiina xaalay yihiin aarkaas wazacama wuxuu ku antaxooday bacdum gobolkood annahaa ay qad laa takuunu uma sugnaato litawaquci tawaqucna sugnaato macal maadi maadiga la jirkiisa markay maadiga ku jirto tawaaquc ma tusto lianna tawaaquca intidaaru intidaaruulwuquuci dhicitaan in la sugo weeye fi filmustaqbali waqtiga lasoo qaabilaa walmaadi maadigina qad waqaca horayuba u dhacay fa kayfa yutawaqacu see loo rajaynaa wuquucu ma shay dhicitaankiisa shaygaasoo qad waqaca horay u dhacay shay horay u dhacay dhicitaankiisa see loo rajaynaa waana iska hor imaanayaane fahumaa mutanaafiyaani wlmutanaafiyaani laa yajtamicaan uu yihi xaashiyadooda wa qaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen asbatuu sugeen macna tawaquci rajada macnihiisa maca almaadi maadiga la jirkiisana sugeen inahaa qadu tadulu waxay tusee calaa annahu ay ilficla ficilka ficilka almaadi maadigaa kaana wuxuu ahaa muntadaran mid la sugaa qabla wuquucihi xaashiyada fiidi wa qabla alkhbaari bih intuusan dhicin intaan la sheegin aa la sugay ah. intuusan dhicin intaan warkaan la sheegin aa la sugay marka tawaqucu waa qabla wuquuci taquul waxaa leedaa qad rakiba alamiiru amiirkii waa koray liqowmin dad cad ku leeda qoomkoo yantadiruuna sugayaan haadalkhabara warkaan wa huwa warkuna rukuubulamiiri waa amiirka koridiisa oo wayatawaqacuuna rajaynayeen alficla ficilka liqowm inaad ku leedahay yantadiruuna sugaya haada alkhabara warkan wa huwa warkuna rukuubulamiiri waa amiirkii oo koray wayatawaqacuuna rajaynaya alficla ficilka wa huwa ficilkay rajaynayeen alrukuubu waa koritaanka uu daabadda korayo wadahaba almusanifu ibnu hishaam wuxuu ku tegey fi lmuqni ilaa ana qad laa tufiidu inaysan faa'iidayn atawaquca aslan aslan macnaheedu waa maxe sawaaءun dakhalat fi lmudaarici aw ilmaadi saasuba ku tegey muqniga ama mudaaric ha gasho ama maadi ha gasho tawaquc qad faa'ideeda maba jirto ka baxa alwajhu اlkhaamis wejka shaneeya wejkaasoo min awjuhi qaad qad awjuhdiisa ka mid ah ama waxaan leenaha marka matniga alkhamis wejkaa laga tegaa alkhamis wejka shaneeya macnaha waa ugu dhawaaqeen laakiin laftigaan ka tegayna si aan hadhow sharaxaan uga dhigno alkhamis wejka shaneeya takriibulmaadi waa maadiga in loo soo dhoweeyo min alxaali xaalada iska fiiri halkan ooga macnaha wuxuu maskax shaqaynayduu rabaa ah. takriibulmaadi maadigaa la soo dhaweyna maadiga qada gasha ajruumi markaan marayna maxaan idhi waxay taxqiiq iyo takriib soo maanaan dhihi jiri takriibkii waa laakiin weli fahamkiisa ayaa la rabaa in si daqiiqa u fahamto waagaasa faham lagu dhihi mayn keliya waa gashaa afka ka dhaa lagu lahay haba fahmin haddaa rabtee ha waagaas markuu saas u ahaa laakiin hadda maaha hadda ila fahn ha ila socon wey alkhamis wejka shaneeya takriibulmaadi waa maadiga in loo soo dhowey min alxaali macnihiisa xaa loola jeeda ficil maadi waa ficil markaas la hadlaayo ka hor dhacay soo maaha maxaa soo gelaya markaas la hadlaayo mar ku dhow mid dhacay waa soo gela maxaa kaloo soo gelaya wakti hore mid dhacay qaddu waxay gashaa mid markay taqriibka faa'iideynayso mid dhacay markaan la hadlaayo mar ku dhow intaas ma la fahmo waa intaas ah. qaddu haddii ficilku uu markaas la hadlaayo mar ku dhow oo ka hor ida dhacay qad aa la gelina oo takriibka hadduu wakti hore dhacayna qadda waa laga dayna oo takriibka mid takriibu geli ma mid taxqiiqu ha gasho bayram laakiin takriib ma geli karto xaayla ma dhowa intaas warta fahm waayo markaasuu alkhami taqriibu maadi waa maadiga in loo soo dhoweeyo min alxaali xaalka in loo soo dhoweeyo walihaadaa sidaas daraaddeed walihaadaa inay takriib tusaydo daraaddeed talzamu qad qad waa laasimtaa maca almaadi maadiga la jirkiisa meeshaan meeshaan kulaha iska fahan talzamu way laasimtaa qad maca almaadi maadiga la jirkiisa maadiga alwaaqici dhacay xaalan horta laba xaalaa jirta intaan casharka rayna labada xaala ila fahan xaala waa xaalada istilaaxiga aheed oo la nasbi jiray oo saaxiibulxaalka laga xaalay jiray oo istilaaxiga ahayd xaala istilaaxiya la yidhaha ayada xaala istilaaxiya marka lagu yidhaaho wakti lagama hadlaayo keliya waxaa laga hadlaa saaxibulxaalku sidaasuu ku sifaysanya almubayinatu lhay saaxibaha waay ah, almubayinatu lhay-ati saaxibaha soo maaha alsm اmansuub almufasiru liman bahama min alha min alhay marka waa isim oo waصfi ah oo caddaynaya saaxibulxaalka hay-adiisa saaxibulxaalka hay-adiisa saasaa loola jeedaa marna waxaan leenaha xaal anagoo markaas ula jeedna zamanu takalum marka warku soo baxa markaas warku soo baxaan hadda joogno marka laba xaal waa inaad kala fahamtaa midna xaal isilaaxiyaa la yidhahda midna waa zamnu takalum waa markaas la hadlaayo labada xalia iskaga kaaqasi walihaadaa sidaas daraaddeeda talzamu qad waa laasimtaa macal maadi maadiga la jirkiisa maadiga alwaaqici dhacay xaalan xaaladda istilaaxiga haddii ficil maadi jumladiisu ay xaalan noqoto basriintu waxay qabaan qad waa in la geliyaa wax kale ma banaana saasay qabaan saasay qabaan basriyiintu qad ficil maadi jumladiisu markay xaala dhacdo qad waa in la geliyaa imaa daahiratan xaalay qadu mid muuqata naxwo wlxaal qad fasala lakum ilaah uu idin kala saaray maakii xarama calaykum dushiina uu ka xaaraamtinimeeyey wlxaal qad fasala lakum ilaah uu idin kala saaro idin kala cadeeyey maakii xarama calaykum korkiina uu ka xaaraamtinieyey ir hadda qaad fasala fasala waa ficil maadi faacilkiina waa huwa oo allah u laabana jumladaasa xaala noqotay jumladii xaalad ahayd qadca gashay oo muqadaratan xaalay tahay qadii marka qadii gashay ti aayadda hore waxay ahayd qad oo daahiraha lagu dhawaaqay ow muqadaratan xaal ay tahay qadi mid la qadara waa ay laazime talzamu qad a laazime muqadaratan qadu xaalata mid lasoo qadara oo aan lafdiga ku jirin naxwu haadihi tanu bidaacatunaa badeecadeeni wey ah, ikhwatu yuusuf haadihi bidaaca maya ikhwatu yuusuf waayo ayaa aabbood la hadlayaan waxay ka qalqaalinayaan wiilkii yuusuf ku hooyada ah inuu ku daro ah, wiilkiiay ka qalqaalinaya markaasna aabba wanaagga nalo siin bal fiiri badeecadii waa tanaa badeecada maqaaro iyo waxaas inta qaadaanay badar uga soo gadayan masar ah, badeecay qadan lacagtay wax ku gadaayo maaha keesh waa badeeco maqaaro iyo wax lamida badeecadii yaa la geyna xaggaad geyne intii ay ku koomboy kuu goydad ka soo qaadane marka badeecadii ay geeyeen oo lala gorgortaba la yidhi intaaso badan iigoda inta badarkii loo raray uu nebi yuusuf yidhi badeecadoodan u dhexgeliya alaabta markii la furay rarkii badeecadii waa tana waa naloo soo cesho aabbo ir wanaagga naloo sameeyey ma dadkaasaan dad wiilka loo geeye ahayn badeecadiina waa noo soo celsheen aan raashinki nosa mar kalen ku safrayna badeecada marka da naga dhamaad cuntadan aan mar kale cunto ku doonanayna aabbo wiilka aan geyno ay qalqaalaayeen waay laakiin beentaada hore runtaada dambay u baas tagtaa hale haddaad mar hore been sheegto ogow runta dambe lagaa dhegaysa ma laga dhegaysama waaya haadihi tanu biaacatunaa badeecadeeni way yihahdeen ruddad ir waa laga xalayna biaacatu a laga xalayna rudad qad rudad xaal la soo celiyey hiya badeecada ilayna annagana loo soo celiyey qadi marka waa ku qadarantaa laleeyahay wa qaala ibnu cusfuur wuxuu yidhi idaa ujiiba alqasamu dhaarta haddii looga jawaabo oo jawaabulqasamka uu noqdo bimaadin ficil maadi ah maadigaasoo muhbatin la sugay maadigoo mutasarifin oo gedgedoomaya fain kaana hadduu yahay qariiban mid dhow min alxaali waktiga oo la hadlaayo mar ku dhow hadduu dhacay xaalka waxa weeyaan waa zamanu takalumka zamankaas la hadlaayo zaman ku dhow hadduu dhacay ji'ta waad la imaaneen bilaami laam iyo waqad jawaabka waxaa gelinaya laam iyo qad naxwo tallaahi ilaahay waxaan ugu dhaartay laqad qaama zaydu zayd inuu istaagay zaydaa mar dhow istaagay istaagidiisaa dhoweed istaagidiisaa dhow waaya wain kaana hadduu yahay wain kaana hadduu yahay jawaabku baciidan mid fog wakti hore dhacay jiita bilaami laamtaad la imaanay faqad qad gelimaday ka qowli shaacir qowlkiis waa imruulqayse waa qalloocnaanta qofkeediiye waxaa leedahay xalaftu wuxuu yidhi xalaftu waa u dhaartay lahaa gabadhii bilaahi allaan ugu dhaartay xilfata faajirin beenaale dhaartiisaan iska dhaaraahe xilfata faajirin mid faajirahoo beenaale ah qaabku u dhaartoo kalean u dhaartay buu yidhi lanaamuu in qaraabadii hurdeen waa ila hadli diidda waa xishoona islaamaa tolku soo jeedaa markaasaan idhi wallah wallaahi waa seexdeen wax hadalana ma jiro qof qarqareeyo xataa dab qaaqamayaana ma jiro cabsan aan leeyahay waa horay hurdeen dadkaagay xalaftu waa u dhaartay lahaa gabadhi bilaahi allan ugu dhaartay xilfata faajirin beenaale qaabka u dhaartoo kale lanaamu inay seexdeen waa hore lanaamu inay seexdeen marka lanaamu muxuu isagu hadda u dariishana inuu waa hore ay seexdeen lanaamu mar hore ay seexdeen famaa in min xadiiin maadu waa naafiye intuu waa zaa'idda horaad usoo baratay ma iyo in hadday isla socdaan intu waa zaaido min xadiiin minta ku jirtaana waa zaaido fama in min xadiiin xadiikintu waa mubtade fama in min xadiiin hadal hadal mawjuud ma ahan walaa saalin walaa saaliyun oo aha qaadina laala qaadina la ilaaliya saalin mid qaaqamaya qofka haddii oo uu qabow uu dareemayo oo uu dabka u dhowaado ag fadhiisto maxaa tidhaahdaa waa qaaqamay waa idha anugu waa kulaalay waa idhaa waa diirsaday oo dabkii ku diirsaday waa idhaa saddex marka dab weyna u shidan dabkiiyuu marka ag fadhiyaa saaligu waa saas saalin marka dabkiiyuu qaaqamaa dabkiiyuu kulaalaa dabkiiyuu kulaalaa dabkiiyuu ku diirsanaa oo xoogaa qabowgaasu iskaga rida marka wuxuu leeyahay qof hadalna ma jiro oo cid hadlayda lama arko xataa qof yaan lala hadlayna keligiisoo inta qabow dareemay burjikada ag fadhiya oo waxa weeyaan ku diirsanaya ama kulaalayana ma jiro waa horay sexdeen dadkii buu leeyay marka fiiri xalaftu lahaa dilaahi xilfata faajin lanaamu jawaabki waa kaasaa laam keligeedaa la gesho ah, maxaa yaele wakti horuu dhacay hurdadu ay dhacday u leeyahy bal horta intaan soo akri intaan hoogaa waa kala fogaadeen alwجه الkhaamis wejka shaneeya min awjuhi qad qad awjuhdeeda xaalu ka mid yahay taqriibu zamani waa waqtiga in la soo dhoweeyo waqtiga almaadi tegey min azamn اxaali waqtiga hadda la joogo loo soo dhoweeyo oo la yidhaha mar dhow dhacay ficilkaanu naxwu qad qaama mar dhow istaagay fainahaa qadu qarabat way soo dhoweyday almaadiya maadiga min alxaali waqtigan la hadlayo u soo dhoweyday walihaada taqriibi soo dhowayntaas daraaddeed tlzamu ad qad way laasimtaa maca almaadi maadiga la jirkiisa maadiga alwaaqici dhacay xaalan xaal uu yahay istilaaxiyan xagga istilaax ahaan xaaladan macnaa xaaladii istilaaxiga ahayd ficil maadi hadduu noqdo xaalo oo hadda keligiis noqon maayo jumlada noqonaydee qad ayaa gasha ima daahiratan qaddu xaalata mid muuqata fi lafdi dhawaaqa ka muuqata naxwu waqad fasala lakum wlxaal qad fasala uu idin kala saaray allah maakii xarama calaykum dushiina uu ka xaaraamtinimeeyey fajumlatu waqad fasala lakum xaaliyatu waa jumla xaaliya ow muqadaratan xaalata qadu mid la qadara naxwu haaditanu bidaacatuna badeecadeennii weeye ruddad qad ruddad xaal la soo celiyey ilaynaa xaggeenna loo soo celiyey ey qad ruddad ilaynaa xaalna loo soo celiyey waljumlatu jumladu xaaliyatun waa mid xaala loo nisbeeyey qad a soo qadaraa cinda albasriyiin wadahaba kuufiyuuna kuufiyiin iyo walakfashu waxay ku tageen ilaa an naqtiraana maadi ilaa an naqtiraana almaadi maadiga la xiriirsigiisa masdaru mudaaf ilaa faacili ilaa an naqtiraana almaadi ficilka maadiga la xiriirsashadiisa maadiga alwaaqici dhacay xaalan xaaluu yahay maadiga oo xaalo ay noqotay jumladiisa inuu la xiriirsado biqad laysa bilaazimin waajib maha waa la xariirsan karaa waana laga day karaa saas yidhahdeen kuufiyiintu laazim maaha waa la xariirsan karaa waana laga day karaa maxaa dhacay maxaa u daliila wadaalika arinkaasu haabitu wuxuu ku sugnaanaa likasrati wuquucihi maadiga dhicidiisa badashadeeda xaalan xaalu yahay u dhacay biduuni qadna u dhacay waxaa u daliil ah in jumlo ficil maadi u horeeya xaalo ay dhici karto iyadoo qad la socon dhicitaanka maadigu xaalada catiradiiu ka bata iyadoo qadulo socon ah, dhammaan marka waxbaa loo soo qadara in la yidhaha sax maana ile likasrati wuquucihi wadalika daliilku haabitun wuxuu ku sugan yahay likasrati wuquucihi ficilka maadiga oo aan qad la socon dhicidiisa badashadeeda xaalan xaaluu yahay uu dhacaa biduuni qad xaaluu yahay uu dhacaa walaslu asalkuna cadamu taqdiir wey mid walba waxbaan usoo qadara inaad tira asal maaha carabtiya kana ku hadashay kana ku hadashay haadaa huwa aahir haadaa xukunkaas huwa daahir waa sida muuqatay id laysa bayna alxaali wuxuu yidhi khaalid ibn cabdillah haadaa warkan kuufiyiintu huwa daahir waa sida muuqata saasaa daahira oo cad sababtoo ah id ciladu waxay tahay laysa ma ahaanin bayna alxaali xaalka xaalka alistilaaxiyati istilaaxa loo nisbeeyey iyo wlxaal xaalka azamaniyati zamanka loo nisbeeyey irtibaadu isku xirnaan isku xirnaantaasoo macnawiyo macna loo nisbeeyey wax isku xirnaana kama dhaxaydo waktiga hadda la joogo iyo xaal waa wax kala duwan ah, xaalna waa isim wasfiya oo fasiraya hey waktiga hadda la joogana waa wakti marka ma isku xirnaba marka in la yidhaha waa islaazimayaa saxma wuxuu yidhi wadaalika soo qadaro cadamuirtibaadka weeye wadalika cadamulirtibaadi isku xirnaan la'aantu haabitu wuxuu ku sugan yahay bidaliili annahum nuxaadii qasamulxaala xaalka inay u qaybiyaan xaalka alistilaaxiyati lisilaax loo nisbeeyey ilaa maadawiyatin wa muqaarinatin wa mustaqbalatin saddex u qaybiyeen ah, jumlada xaalada dhacda wadalika cadamulirtibaad isku xirnaan la'aanta inaysan isku xirnayn haabitu wuxuu ku sugnaana bidaliili anahum nuxaadi qasamuu inay u qaybiyeen alaal aalka xaalka alisilaaxiyati islaaxa loo nisbeeyey ilaa maadawiyatin xaala oo maad loo nisbeeyey oo tagtay ah, xaala maadawiya ah, waa xaalo tagtay zamankay dhacday marka la fiiriyo tagtay wey iyo wa muqaarinatin mid waxa weeyaan caamilkeeda ah, caamilkeeda iyo ayada macnaheedu iskumar dhaceen muqaarina waa saas xaalka macnihiisa iyo caamilka isku maray dhaceen waa saas wahaada kanu bacli ninkaygu weeye shaykan xaal u yahay xaaladda uu shayka yahay baclina yahay isku waktiyay dhacayaan ah, baclinimada iyo sheeknimadu ah, fashaykuuqatu maca alishaarai alatii hiya alcaamilu fii zamanin waaxidi saas xaala muqaarina wa mustaqbala iyo xaala mustaqbala xaala mustaqbala waa xaala muqadara waa xaalo aan la gaarin waktigay dhacaydo xaala mustaqbala waa xaala muqadara xaala fadkhuluuhaa khaalidiina laleeya fadkhuluuhaa jannada gala khaalidiina xaalo aad ku waaraydaan fadkhuluuhaa jannada miyaa laga soo hadlahay halka soo horreeyey aayadda toddobaatan iyo saddexaad zumar wasiqa aladiina tadkhulu khaalidiina jannadaa laga soo hadlaayo jannadaa horeyda ha marka jannada gala fadkuluuhaa ma janna ka horaysa mse naara ka horaysa maya tan tan fadkuluuhaa aan rabnaa janno weeye saas weeye janno weeye waxa ka horeeya waa janno fadkuluuhaa jannada gala khaalidiina xaalo aad ku waari doontaan haddii mogtahay maba aysan gelin marka saas laleeya mogta marka waa mustaqbal soo socda ey muqadariina khuluudukum xaal la qadaray inaad waaraydaan wa marka waa mustaqbala allaahumma allaahumadaan xaashiyada faa'iido fiicanoo kuu sheega fiiri allahuma haddaad carabiga ku aragto waa saddex oo ku yidhi allahuma carabiga meeshaad ku aragto waa saddex waa faa'iido muhiim hadal iska socdaa allahuma laleeyahay xaal loola jeeda allahuma carabiga meeshaad ku aragto waa saddex fiiri qaala fi nihaaya wuxuu ku yidhi yustacmalu allahuma waxaa loo isticmaalaa calىa ثaلaaثaةi anxaain saddex macno alawal kan ugu horeeya an yuraada bihi waa in loola jeeda annidaa almaxdu u dhawaaqid oo berax la ka qowlihim sida dadka muslimiinta hadalka yidhahdaan allaahuma asibna ilaahuna hawaab na hawaabiyo ajra sii asaani ka labaad an yadkurahu waa inuu sheego almujiibu qofkii jawaabayey tamkiinan makanin iyo ku sugid liljawaabi jawaabka uu ku sugaa fii nafsi saa'ili kan wax weydiiyey nafsadiisa kaan yaquula laka qaa'il wayn qof kugu yidhaah azaydun qaa'imun oo fataquula lahu aad ku tidhaahdo allaahuma nacam ad aad ugu sugaydaa ow allaahuma laa hadduusan taagnayn wa min waxaa ka mida alxadiiu allaahu arsalaka ma allah ku soo diray uu ninkii nabiga ku yidhi qaala sal اlahu alay slm allahuma nacam hmm. jawaabtu ku sugaa qalbigiisa taasu waa midda lamidda saddexaad ahalis an tustacmala waa in loo isticmaalo daliilan tusid calى nudrati naadirnimo la tuso fi mustanaa shayga lasoo reeba shayga lasoo reeba waxaa lagu tusaa shaygaas inuu naadir yahay qaliil uu yahay shay naadir ah oo dhif ah dhif iyo qaliil shay aad u yar shayga mustanaa lasoo reeba inuu yar yahay ahaali an tustacmalo waa in la isticmaalo daliila xaaluu tusaya allahuma calى nudrati naadirnimo fi mustanaa mustanaha dhexdiisa xaalay ahaatay iyo wa qilati wuquucihi mustanahaas dhicidiisa yaraan ayarta halkaas faa-iido fiican uu kusii sheegaa sii wad kaan yaquula shaksu waa inuu yidhaahdo shaycan qofaa shay sheega uma yastani minhu waxbuu ka soo reeba fayaqul wuxuu leeya allahuma in kaana kada arinku waa saas si kale allahuma in kaana kada hadduu saas noqdo way dhici kartaa inuu si kale noqdo allahuma allahuma ilaa in kaana kada marka inuu saas u noqdaa waa dhici karta uu leeyay macnaha inuu sidaas noqdaa waa naadir wey ah, allahuma ilaa ilaa in kaana kada wa minhu waxaa ka mida ah qowlulculamada culammada hadalkooda ay yidhaahdaan laa yajuusu ma banaana aklu lmaytati bakti in la cuno allahuma ilaa an yudara in loo dhibaato geliyo qofka daruuro qabata un mooye marka waa xaalad dhif hadde weligaa miyay ku qabatay adiga dabakti inaad cunto waxaad cadadi laydhaha inta meesha fadhida yaa bakti u baahday qofna usu bahan marka sow naadir maa waa arrin mar dhinfa dhacda ah, yaraanay tusayda saas kuwa saas kuwa wuxuu ku yidhi allahuma ilaa an yuqaala in la yidhaahda maahane macnaha ma si kale kuma dhici karto ah, wax irtibaada kama dhaxeeyo xaalada istilaaxigaa iyo xaalada zamaniga allahuma ilaa an yuqaala in la yidhaha maahane alkalaamu hadalka dhamoo laga hadla alkalaamu sinsaba nizaaca hadalka laga hadlaahoo dhawba fil xaali xaalku ahda xaalka almuqaarinatu muqaarina xaala maadawiya maahan xaala oo muqadarana maaha xaalada muqaarinada bis waa xaaladaas xaalada aan leenahay hadday xaala noqoto ah, ah, xaalada oo ah muqaarina ficil maadi hadday noqoto waa in qad la gelshaa xaalada muqaarinada macnaheedu y ma ahan xaalada maadawiyada mana ahan xaalada muqadarada laakiin xaalada oo ah muqaarinada haddii ficil maadin u hormaro waa in qad la gelshaa meeshaas waa dhici karta in markaa taraabud ka dhaxeeyo isku xirnaan لأnnahaa xaalada muqaarinada almutabaadiratu waa midda usoo degdegayda ila dihni maskaxda لأnnahaa xaalada muqaarinada ah, almutabaadiratu waa midda usoo degdegaydo ila dihni cinda alطlaaqi marka la ilaaqo la dhaha xaalo midaasaa soo degdegayda wa qaala ibnu cusfuur wuxuu yidhi idaa ujiiba alqasamu dhaar haddii laga jawaabo bimaadin ficil maadigana lagu jawaabo macnan xagga macnaha maadi ka ah maadigoo muhbatin la sugay laa manfiyin ku laanfiyey aan ahayn maadigoo mutasarifin gedgadoomaya laa jaamidin mid angegan aan ahayn fain kaana maadi maadigu hadduu yahay qariiban mid ku dhow icil maadigan ficilka maadiga dhicidiisa fain kaana maadi ay fain kaana wuquucu maadi wey ficilkan maadiga dhicidiisu hadduu yahay qariiban mid ku dhow min alxaali waktiga hadda la joogo xaalkuna waa zamanu takalumka waktigan aan hadlayno wakti ku dhow hadduu maadigu dhacay jiita waxaad la imaaneen qabla alficli ficli ka hor ficilka almaadi maadiga bilaami waqad jamiican xaladhayin laamna waa gelina jawaabka qadna waa gelina waa iskugu dare qadna waad geline laamna waa geline jamiican xalay dhan yihi naxwu tallaahi ilaahay waxaan ugu dhaartay laqad qaama zaydu zayd mar dhow inuu istaagay mar dhow uu istaagay qiyaamkaana mar dhow dhacay wa fi tanziili waxaa ku sugan tallaahi ilaahay baan ku dhaaranay yidhaahdeen laqad aaharaka allaahu yuusufow ilaahay waa ku doortay calaynaa korkeenu kaa doortay isagaa naga kaa doortay marka waxaad moodaa inuu leeyahay mar dhow naga kaa doortay mar dhow mar dhow uu naga kaa doortay saas inay ka dhigayaan mar dhow waxay lahda yuusuf markii qasnadaha loo dhiibay mar dhow eeda ma imtixaan dheeru soo mara markaan ay wada hadlaayeen mar wax yar ka horeyda eed markii qasnadaha loo dhiibay ka hor xabsi iyo dhib iyo waxa weeyaan in addoon camal loo haysto dhibaato badanu soo maray marka ayaga waxay leeyihiin ficilkan oo iiaarka ficlan inay arrintanu dhacdo maahan taqdiirta alle ilaahay inuu doorashada nabi yuusuf wuxuu qadaray intaan cirkii dhulka la abuurin konton kunoo sano ka hor kama hadlaayaan taqdiirta alle ee goormay ficlan u dhacdo arrintu marna way dhacdo markuu hadda xabsiga laga soo baxsiyey marka laqad aaharaka allahu ilaahay waa ku doortay mar dhow calaynaa korkaynu naga kaa doortay wain kaana hadduu yahay maadigu baciidan mid fog min alxaali ficilkaanu waqti hor u dhacay hadda aan hadlayno ma dhicin jita waa la imaanaya qabla alficli maadi ficilka maadiga ka hor bilaami faqad laama dirine ee qad gelimaydi ka qowli sida shaacirkii qowlkiisa wa huwa imruulqays weeye oo uu ku qowlay xaraftu waan u dhaartay lahaa gabadhii oo aan xumaanta ka rabay bilaahi allan ugu dhaarto yidhi xilfata faajirin faajirka qaabka iyo hay-ada uu dhaartoo kale kayfiyada iyo qaabka qofka faajirkaan rabbi ka baqayn u dhaarto qaabkaasaan ugu dhaartay yidhi lanaamuuq tolkeedii inay seexdaan waa hore maahan mar dhoway seexdeen hurdadu mar horay dhacdu leey jiid horeyba iska hurdeen dadkaas famaa in min xadiiin famaa xadiiun wax hadal ah walaa saa'ilun wax qaaqamaya ama kulaalaya dab mawjuudun ma ahan ma jiro waxna sooma jeedaan qaala musanifu musanifku wuxuu yidhi waa ibnu hishaam fi lmuqni wuxuu ku yidhi wa daahir waa ridina wuxuu ridina ibnu casuur warkiisii qaal musanif wuxuu ku yidhi fi lmuqni waaahiru sida ka muuqta fi laayati iyo welbeyti gabaygaba cagsu ma qaal ibnu cusfur siduu yidhi cagsigeedu waxa dhamo isaga mar dhow uu ka dhigay aayadda soo maaha doorashadu markay dhacday ibnu cusfur aayadda xuu ka dhigay isaarka inuu mar dhow dhacay soo maaha beytkana xuu ka dhigay naamu in nawmku wakti hore dhacay waa wada bilcagsi u leeyay ibnu hishaam wuxuu leeyahay isaarka wuxuu dhacay wakti hore waktigii qadariddu ka dhig goorma ilaahay qadaray isaarka yuusuf qabla an yakhluqa samaawaati waalarda bihamsiina alfa sana xadiiska muslimka cirkii dhulka inta laburin konton kunoo sano ka hor a wax kastoo dhacaya alla qadari xuley goorma isaar ku dhacay wakti dhow ma dhixin beydkana xuleya hadday hurdeen wa inkaan markii mogtay jabkoosu u taagnaa oo gabadhaanu shukaansan rabin imruulqays marka wiilasha baadiyaha markay washangosanayaan meelaha aanay soo istaagahayn reerka agtiisa ma hurd wali waa soo jeedaan suu meelaha wejiga ugu hayo suu meelaha ugu hayo uu mar alla markais waa hurdanu dhag waa kana ilaasba hadda inta cabar sheekeeyo seexduu rabaa marka hurdadu hadday dhacday wa hurdadu wax wakti hore dhacay ma asna wuxuu ka dhigay ibnu cusfuur waa horay hurdeen uu ka dhigay marka wuxuu leeyahay bilcagsi wey waxa dhawba qaala almusanif ibnu hishaam wuxuu ku yidhi fi lmuqni wadaahiru sida ka muuqata filaayati iwalbeyti gabayga cagsu maa qaala ibnu cusuur siduu yidhi cagsigeed wey idilmuraadu ujeeddada filaayati loola jeedo laqad fadalaka allaahu ilaahay waa ku fadilay calaynaa korkeenna bisabri dulqaadu kugu fadilay wadaalika tafdiilkaasuna maxkuumun waa mid loo xukmiyey lahu yuusuf bihi tafdiilka fi lazli waxaa azalkii hore marka taas laakiin waxaa lagu ridiyay ibnu hishaam waxaa la yidhi haddii la yidhaha aselkii la fiiriyo ficil maadiyo mar dhow dhacay maba jiraba ah, ficil kasta haddii laga fiiriyo aselki wax mar dhow dhacay maba la arkaba ah, iyo wax soo socda illa wax walba horaa loo qadaray marka meesha waxaa laga fiiraha la yidhi hadalkaas ibnu cusuura ku saxan marka fiiri ah, waxaa la fiirina maahan aselka taqdiiriga ee waa wuquuca arrintu markay dhacdaa la fiirina marka wuxuu yidhi azarkee loo qaday wa huwa yuusufna mutasifun waa ku tilmaanaa bihi sabarka mundu caqala laga soo bilaabo markuu caqli lahaa laakiin ma muuqan arrintaas ila wax ma usan maamulin wlmuraadu uu yidhi ibnu eh, hishaam wlmuraadu macnaha loo jeedo fi lbeyti annahum qaraabadii gabadha naamuu waa qabla majii'ihi asaga intuusan iman ka hor weliba waxaa qubayla majii'i tana beytka beytkuu sugay beytka wey maana maaha waa horay hurdeen waa hore lama arko hadda inta habeennimo waay wax dhamaba marka hadda intaanan imaanay hurdeen wa intaanan imaan ay hurdeen marka hurdadu wakti hore ma dhicin wakti hore ma dhicin intahaa waa dhammaaday warkii ibnu hishaam waa dhammaaday halkaas ka joog wallahu subxaana wa tacala aclam salى اllah وsلام وbaarak alى nabiyina mxamed